salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuna waa aniga istyaal idilkiin baa meelo joogtaan si walbadinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kusma wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikda waxay ku aaseysan tahay siddeed labaatanka bisha janaayo sannadda laba kun qodobada ad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka baarlamaanka ee qabanayay doorashada kuraasta ka bannaan baarlamaanku waxay jadwaleeyeen qabashada kursiga hob oo uu hor ugu fadhiyey taliyaha nabadsugidda sirdoonka qaranka mahad salaad waad maqli doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka oo sheegay in dhammaystirka dastuurka iyo dagaalka dhanka al-shabaab ay tahay ahmiyadda ugu weyn ee xukuumadda waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa al-shabaabna waxaala leeyahay weli waxay dadka afduubanayaan qaybo ka mid mida ah gobolka hiiraan israa'iil iyo falastiinna shaqaaqooyin ayaa ka dhexeeya qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan u diyaar garooba adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu akriyay balaaya xijaab ku daraye dhulku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw wuxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirkumaxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw dowladnima jir dowladnima joog daacadin ما تشوف دولتي ما تشير دولتي ما نمجوب دولة نمجيب دولة نمجوب ساعدي منقولي ساعدي منقولي المجر الدولة الدولة دي ما تشوف الدولة دي ما تشيل الدولة دي ما تشوف aad u tahay naabada deer baad u tahay jira cadaaladaadu tahay nabada dayr baadu tahay nabada dayr baadu tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog taa cadiimungu baad u tahay duunyada dhaqsi baad u tahay durjoogtadamaan u tahay duurjoogtadamaan u tahay daayarta darsi baad u tahay daayarta darsi baad u tahay dowladnimo jir dowladnimo jir dowladnimo joog daacadimo dhaqsinbaad u tahay duunyada dhaqsinbaad u tahay duur joogta ammaan u tahay duur joogtada maahan u tahay daayarta darsibaad u tahay daayarta darsibaad u tahay dowladnima joog daacadii heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaawnay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo xil saaran inay markaas soo dhameystiraan kuraasta ka bannaan baarlamaanka oo xubnaha ay ka geeriyoodeen amaba sidoo kale xubno xero loo magacaabay oo dastuurkuna uu burinayay in markaa ay kursigaasi joogaan qoraal ka soo baxay guddiga kumeelgaarka meelgaarka ee doorashooyinka baarlamaanka waxaa lagu yiri waxaynu shaacinaynaa jadwalka kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol toddobayo afartan waxaa markan ogeysiis la siiyey xafiiska madaxweynaha galmudug iyo kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa qoraalka lagu yiri shaacin qabashada doorashada kursiga hoob boqol afartan iyo toddobo guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka bannaan baarlamaanka koob iyo tobanaad isaga oo gudanaya waajibaadka qaran ee loo igmaday waxa uu shaacinayaa jadwalka doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob boqoltodobaiyo kaasi oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug sida ka muuqata shaxda jadwalka ay soo saareen guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka baarlamaanka waxaa sideed iyo labaatanka oo maanta ah ay tahay shaacinta jadwalka doorashada kursigan sagaal iyo labaatanka ilaa soddonka bishan waxaa loo qorsheeyey sida jadwalka ka muuqata diiwaangelinta tababarka iyo shaacinta guddiga xulista ergada koob iyo soddonka bishana waxaa markaa loo qorsheeyey in ay noqoto qabashada araajida diiwaangelinta iyo hubinta dhammaystirka shuruudaha murashaxnimo ee kursigan waxaana qorshuu yahay in kursigan doorashadiis la qabto kowda bisha labaad ee febraayo oo ku beegan arbacada soo aadan haddii alla idmo sidaa ayaana lagu shaaciyey jadwalka ay soo saareen xubnaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya kursigan hob boqol toddobayo afartan waxaa horey ugu fadhiyey xildhibaan mahad maxamed saraad oo kamid ah baarlamaankii koob iyo tobanaad ee soomaaliya welina isagu haatan markaa kursiga hayay tan iyo markii loo magacaabo taliyaha hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka sida muuqatana waxaa markan kursigan eh, ku fadhiisan doona ama ku tartami doona xubno kale oo markaa qoondada kursigan iska lehay galmudug markana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jaamac waxa uu sheegay inay kaga mahad celinayaan culimada soomaaliyeed doorkii ay ka qaateen shirka culimada oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey dhowaan sidoo kale wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in lasii laba jibaaro dadaalka xukuumadda waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa kamid ah in xil iska saaro in la dhammaystiro dastuurka iyo sidoo kale amniga dalka sanadkanba iyo sanadaha kaleba si xukuumadda ay ugu guuleysato ajendaheeda maanta halkan waxaanu ka salaamaynaa madaxda ummadda soomaaliyeed oo ah culimmada ummadda soomaaliyeed ee diinta u ilaalisa ee barta waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu sidee bay madax ku yihiin way caddahay ummadday u yihiin shacabkay u yihiin dowladda iyo inta xilka ku fadhida u yihiin annaga waxaa lanoo igmaday inaannu qarankan dastuurkiisa ilaalinno qarankan dastuurkiisuna waxa la yidhi waxaa laga soo dharaandharinayaa oo uu ku dhisan yahay oo ku sallaysan yahay diinta islaamka maanta in hadda halkan intaanu soo istaagno culimmadii ama mararkeenna soo booqdan aanu dhegaysan jirnay ama aanu youtube-ka ka dhegaysan jirnay inaan u qudbadayno malaha nagumaba habboonaba anigu culimmada kama mid ihi laakiin ma culimo leeyihin oo rag fara badan ba halka ila fadhiya run ahaantii sharaf weyn ayay noo tahay maanta in halkan culimmadii ummadda soomaaliyeed quluubtooda iyo dhagahooduba ay u furnayd ay halkan noogu dhan yihiin ragna la sii joogay waa jiraan oo duruufaha dalka nala joogay oo wax badan ka og laakiin inta noo timi ee iyana la socotay ee maalinka abaarahana aanu ku baxsan jirnay maalinka daadnaqaatana aanu ku baxsan jirnay hadda hadday dee colkana nala dhicinayaan arrinta aad baanu usoo dhawaynaynaa wadaad ayaa mar dhoweed wuxuu xusay dareen halkan yaalla inuu laba noocoya mar fideogii halkan laynooga shiday baa culumoy murugo iyo mugdi iyo taariikh xumo inoogu filan haddaynu dadka soomaaliyeed nahay marna rajada hadda curatay iyo gugan caamo iyo culimaba ciroole iyo carruurba laysku raacay in cadowga layska qabto waxaan u malaynayaa waxay hiil u tahay hiil u tahay gabadha yareed halka lagu xuseeyey waxa la yidhi guddoomiyaha igu soo riixay nimankii shirbayada oo warka soo ururiyey oo shiribku horta wuuba soo koobaa sideedaba hadalka waxay yidhaahdeen codka culimmada hortii caamadu waa calowsanayd anugu anugu caamadaasaanba ku jirayba hadalku intaasuu ku urursan yahay waxaan isweydiinayay shan sannaan wasiir ahaa muddaan joogay dalkan dowladnimadiisa hadba gacanaan ku lahaa su'aalo fara badan baa ii taagnaa oo dhowr goor shiikh sheikh eh, oo khudbadda jimcaha nagu wacdiyayay aan ma weydiisa war dadkii soomaalida ahae marka ilmaha uu dhasho la odhan jiray eedaha la maqashiiyo oo marka magaca loo bixinayo la odhan jiray kitaabka ha looga dayo oo marka ay guursanayaan wadaadka raadsanayay oo marka ay wax furanayaan mataqaanaayey ducaysanayay dawlad markay dhisanayaan sidee culama uga maqnaan karta dagaalka hadda madaxweynuhu uu iclaamiyey ee lagu qaadayo dalkaoo dhan sidee loo geli karaa haddii askariga labaatan jirka ah aanay culimmadii barbartaagnin waxaan culimmay idinla wadaagayaa saaka wiil dhallinyaro ah oo labaatan iyo dhow sarna jira oo toban sanno askarta qaranka soomaaliyeed ka tirsanaa oo soo dhaawacmay oo aagga hore ku soo dhaawacmay oo lix sannana aannu wada shaqaynaynay ayaan waraystay dhaawac sahlan baa soo gaadhay ninkaa iyo rag kaleba tobannaan goobood bay cadowga si weyn isugu mutay markaan duruufihiisii iyo waayihiisii ka waraystay nin iimaankiisu uu sugan yahay buu ahaa ku qanacsan duruufaha uu ku sugan yahay waayo adag ku shaqeeya laakiin hadalka uu i yidhi aad buu idiin gelin doonaa wuxuu yidhi niyahow anigu toban sannaba nimankan waan nusahaynay maantana culimmadii waabata ku dhawaaqday oo tidhi jannadaaba lagu gelayay hadalkaasi hadal yar maaha wuxuu ka jawaabaya sharabkii ay ay ay ay maarkaysaaye abwaaniintu inoo sheegayeen culimoy hawsha idin sugaysaa ma yara ma uuna ha dagaalkan oo keliya dalkani haddii la rabo in dastuurkiisa la dhammaystiro hadba workshop meel lagu qabto iyo dad la iska shiriyo caamo ah ku dhammaystirmi maaye labaatan sanno ka hor buu dhammaan lahaa mararka qaar markaa marka talooyinka dawladda laga hadlayo ee ay culimmadii si weyn uga maqan tahay waxaad isweydiinaysaa wartalo waxaan la wadaa malaha wax weyn meel weyn gaadhayaba maaha dowladnimadu waa inaanay noqon meel dadka xukunu raadinaya ay ku soo mataqaanaayay ordaan waa inay noqoto meel culimmadii iyo aqoon-yahankii iyo dadkii cilmiga diinta iyo kan maadigaaba ehelka u ahaa inay dhex joogaan markaasaa lagu soo dhiiranayaa loo hilinaya halkan khudbad badan ma joogno waxaan rabaa inaan si lug iyo miisaan leh ugu mahad celiyo madaxda qaranka soomaaliyeed ee madaxweynuhu ugu horreeyo ee ra-iisul wasaaruhu ku xigo ee guddoomiyaha oo horena aad madashan ugu timaadda halkan hadhime sharafadiid ugu sameeyey ugu dambeeyo iyo shaqaalaha gobolka iyo ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan idiin hanweyn inaanu idinka mahad celinno doorka hoggaamineed eed muujiseen hoggaanka dhabtae ummadda soomaaliyeed waa culimmada waxaa ku soo xiga waa odayaasha dhaqanka dowladdan iyo istructurekan lix iyo labaatanka wasaaradoodii waxaa la rabaa inay ka turjumaan dadkani waxay aaminsan yihiin anigu dhowr iyo toban sanno anigoo cilmi baadhis ku samaynaya warqaranka soomaaliyeed talow sidee dawladnimadiisa loo dhisi karaa oo sidee u noqon karaa dal xallisoon oo siyaas xasilloon oo siyaasaddiisa lagu tartamo waxaan ku soo gunaanaday in dalkan haddii laga hirgeliyo asxaab ama xisbiyo waxaa keliya soomaali isu keeni karaa uu noqonayo diinta qabiillo maanta ninna intuu qabiil ka soo baxo ka kale ma geli karo degaan ninna intuu degaan ka tago degaan kale ma sheegan karo laakiin waxa isku xidhaysa ninka cidhifka u sheeye jooga iyo ka u dambeeya waa diinta weeye dee diintii maanta in laynagu qabsado oo niman yidhi kun qof baannu qarxinaynaa oo soobe ku qarxinaynaa oo yidhi ninka indhahale baannu gowracaynaa oo yidhi hooyadaannu dilaynaa inay diintii ku qabsanaan eeddeeda waxa qaadanaysa culimmada caamadu qaadan mayso caamada markaad toosisaan wiilka dhallinyarada qorigiisu qorigiisuu qaadanayaa odaygu halkaasuu ka gelayaa gabadhu bunkay xidgubaysaa mataqaanaaye sabaayadda laakiin hoggaanka dhabta ee ummadda quluubtooda la hadlaya waa culimmada soomaaliyeed waxaa maanta halkan ku soo gunaanadmay jiritaankii khawaarijta culimmadana hal shay baan kula dardaarmaya weliba inta dabadda nagaga timi ee aada loo dhegaysto xamarna timaadee nana aragteen kalka dambe inaynu isku aragno galcad iyo baan rabnaa iyo ceelbur iyo meesha la yidhaahdo jilib iyo meel walba khawaarijtu toogto oo wiilka askariga ee xabadda ridaya uu dugsoodo waanadiinna iyo hadalka xaqaad u sheegaysaan iyo hoggaanka dowladda intaasaan ku soo koobaya aad baad u mahadsantihiin ummadda soomaaliyeedna ilaahay khayrkaa waafajiin le ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saale axmed jaamac ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay madal loogu mahadcelinaya culimmada soomaaliyeed oo dhowaan uu shir ugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho warmurtideedna ay ka soo saareen markan gobolka hiiraan haddaan eegno waxaa lasoo warinayaa in weli qeybo kamid a ah gobolka hiiraan gaar ahaan deegaano u dhow magaalada beledweyne iyo deegaano kaleba ay markaa al-shabaab ka afduubeen dad shacab ah oo markaa muddooyinkii lasoo dhaafay laga afduubayay qeybo kamid a ah deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wariyaheena cabdinuur cismaan aadan harees ayaan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay wararkii markaasi ugu dambeeyey ee markaasi dad shacab ahaa oo al-shabaab ay ka afduubteen deegaano dhaca ee koonfurta magaalada beledweyne ayaa markaasi dheeraada laga helay dadka deegaanka oo markaasi la xiriiray ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen in al-shabaab markaasi dad gaaraya ku dhowaad sideed iyo toban qof ay markaasi ka afduubteen deegaanka camalow oo dhaca koonfurta magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee al-shabaab ayaana dadkaasi ilaa iyo haatan meel markaasi la aadeen ama eegayeen aan la ogeyn inkastoo mhm. mar walba markaasi dad ay afduubteen ay geeyeen deegaano ay markaasi muddo dheer ay ka taleen yihiin ay ku yaala galbeedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah dadkii markaasi ka baxsaday oo aan la xiriiray ayaa waxaay markaasi xaqiijiyeen in al-shabaab mar qur ah ay markaasi shacabka ee ku dhaqnaa deegaanka camalow oo iskugu jiray dad beeraley iyo xoolo dhaqato ee isku weer ay ka qabteen kadibna ee dadkaasi ay sida ay ku wateen waaya dadka halkee laga qabtay marka laga afduubtay halkey joogeen deegaanka ee markaasi camalow oo u dhow ee deegaano markaasi beerxaano iyo darashanta iyo deegaano kale ee markaasi ku yaala jiinka webiga mhm. ee shabeelle ee dhanka bariga magaalada beledweyne way dadkan marka shaqooyin nooce ay qabanaayeen markii la afduubanay ma guryahooda joogeen ayaa waxaa lii xaqiijiyey in markaas ay ku sugnaayeen xilligaasi qaar markaasi beeraha halka qaar kalena ay ahaayeen xoolo dhaqato mhm. al-shabaab ayaana mar qur ay markaas waxa ay dadkaasi ku furan eh, rastas eh, square markaasi eh, xareereeyeen waxaana dadkaasi qaar ka mid ah lugahooda ay ku baxsadeen inkastoo markaasi dadka qaar oo la xiriiray ay ka gaabsadeen mhm. in ay warbaahintii la hadlaan ma jiraan marka rasaasta shabaab ay fureen o aad sheegaysid khasaare dadkii ka soo gaaray oo ilaa hadda looge casanow eh, eh, ma jiraan eh, wax khasaare ah maadaama dadka inta badan ay ka cabsi qabeen in al-shabaab markaasi aqduub ama qabaalasho ay u geystaan xogta dadka qaar oo markaasi helay ayaa ka markaasi badbaaday afduubkaasi wax khasaaraan lama soo warinin maadaama eh, dadkaasi eh, muddooyinka ugu dambeeyay al-shabaab ay eh, ka baqsan qabeen in ay afduub ay u geysan karaan lama amnigana markaas ay ka degayeen waryaheena cabdinur xusmaan aadan carays ayuu ahaa oo hiiraan naga soo warama aynu ka warsanay wararkii ugu dambeeyay la xiriira muddooyinka lasoo dhaafay dad shacaba oo la sheegay in al-shabaab ay afduubeen barnaamijka waalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal gudaha barnaamijka waala idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal markaan galmudug haddaan eegno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac waxa warbixino ka bixiyey gulufyadii milatari ugu dambeeyey ee deegaanada galmudug ay ka wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug waxa uu ka sheekeeyey qayb ahaan sida loo qabtay magaalooyin badan isagoo weli sheegay in qorshuuu yahay in lasoo afjaro wejiga koowaad ee gulufka milatari ee ka dhan al ka socda deegaanada galmudug dhagartooda waxba inaan ka barannay sababta guulaha ciid maaragta noo keentay oo cadowga deegaana intaa la eg looga xoreeyey muddada kooban waa in cadowga dhagartiisa aad aan u fahamnay waa in cadowga dhagartiisa maaragta ciidamada qalabka sida si saxa u fahmeen laakiin dhagar cadow ma dhammaanayso nimankan khawaarijta ah waa niman fulayaala waa niman aan maaragtaa dhagar wax aan ahayn ku shaqaysanin Eh, mana u babac dhigi karaan eh, ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed oo qoryaha qaatay uma babac karaan eh, wax aanan dhagar iyo miino meel la dhigo iyo gaari qarax lagu soo buuxiyo iyo aan ahayn ay ku shaqaysanayaanna ma jirto intaasna ilaahay fadigiisa wax badan ayaa laga bartay dhagartoodina ma dhammaan doontee waxa asalka ah waxay tahay in inta laga dhammaystiraayo oo ilaa ay ka gaaraan meel ay wax ka dhagraan inay ka waayaan iyo cid ay maaragta wax dhagarta in la waayo in dagaalka lagu jiro waay dagaalkan lagu jiro waxaa rabaa shacabka soomaaliyeed inaan fahansiiyo wuxuu la mid yahay dagaalkii xoriyadtul maaragta wakhtiga xorriyada la doonayay oo dadka soomaaliyeed ay xoriyad doon ahaayeen ayay la mid tahay waayo cadowgan wuxuu gumaystay shacabka soomaaliyeed wuxuu gumaystay diinkoodii wuxuu gumaystay wax walba oo qayim u ahaa ummadda soomaaliyeed ayuu gumaystay tusaale ahaan deegaanaan hadda joognaa oo magaaladan xardheere la yidhaahdo hadda maalmahan ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ay cadowga dhulkan laga nadiifinayey oo halkan ilaa iyo caad laga nadiifinayey oo dhinacyadan laga nadiifinayay dadka inay hadlaanay bilaabeen ma aaminaysaa waxyaabaha qaarkood kuma habboona xataa in idaacadaha laga sheego ay dadku ku samaynayeen dad ayaa iyagoo nool raggii ayaa iyagoo nool oo jooga guryahooda jooga ayaa xaasaskooda lagala baxay wax oo yacni gumaysigii xataa waqtiyadii gumaysiga ataa inaynan dhicin aan u malaynayo waa meeshaani nimanka kani waa niman akhasunaasa dhagar badan khiyaano badan dadka inay gumeeyaanna aada uga shaqeeya sidaas daraaddeeda wax badan ayaan ka fahnay wax badan ayaa xumaantooda ummadda soomaaliyeed dhigaha keliya laga maqli jiray baraagti u soo aragnay waxaana aaminsanahay inaan ka guulaysan doonno oo haddii ilaahay yidhaahdo dhagartoodana ay maaragta nooga dhammaan doonto khawaarijta muddadii dagaalka lagu jiray horta khasaar badan ayaa gaaray oo isugu jira naf iyo maal iyo in dhaqaalahoodii maaragta hoos u dhacay in eh, maaragta nimankii maleeshiyaadka ahaa ay qaldi jireen oo khawaarijta ahaa ay intoodii badan oo wixii deegaanada aan ku jiray ay dhinteen in badanna ay naafooween oo maanta ay meelay geeyaan ay layihiin intoodii badan ay dhammaystireen furimaha hadda daraa dagaalkii dhacay boqolkiiba sagaashan wixii dhaawacmay way dileen wixii socon karay ahane inta kale way dileen iyagaa laynahay oo dhaawacooda ka tagan maayaan dhibaato badanaa gaartay dhinaca hadda intuu hadda bilowday dagaalkan wuxuu cagacagaynayaa oo maalmihii toddobaadkii lasoo dhaafay socday wuxuu cagacagaynayaa saddex boqol ku dhowaad oo khawaarija ah inay ku dhimatay maalin walbana waa lasoo sheegaa shalaa ugu dambaysay deegaankan wataariq la yidhaahdo waxaa uga baaba'day almost labaatamey sodomeya uga dhimatay oo meedadkoodii iyo dhaawacyadooda iyagoo la cararaay ay jawlo xagga u dhaafeen marka waxaad dareemaysaa in maalinba maalinta ka dambayso nusqaan ku socoto maalinta maalinta ka dambayso muraaljab uu ku socdo tabartiina ay ka dhammaatay oo wixii qarax iyo ay hayeen ay maaragta ay isleeyihiin gobollo kale idinka jiraan ay doonanayaan marka khasaare xoogle ayaa gaaray ummadda soomaaliyeedna guul badan ayaa u soo hooyatay meeshaas marka waxaanan ka marneen dagaal marka lagu jiro oo lala dirirahayo niman sidaa u dhagar badan niman tobanaan sano maaragta toban sano iyo ka badan dalkan ummadda soomaaliya dhiigooda jaqayay oo qarax iyo maaragta dhagar iyo broblem ka shaqaynayey oo dad dhallinyaraha soomaaliyeed khaldi jiray marka lala dagaalamaayo ma sahlana waa in dhiig loo bixiyo waa in loo bixiyo maal loo bixiyo sidaa daraaddeeda wax allaale wixii shacabka soomaaliyeed guud ahaan ciidmada qalabka sida ku gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadooda ha ka aqbalo intii dhimatay intay dhaawacantayna ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtaa ha u boogdhaydo waxaana aaminsanahay qof walba oo soomaaliyeed oo dagaalkan khawaarijta lagula jiro wax ku gaaraan adduun iyo aakhiraba uu nasiibsaday dagaalkan horta sidiisaba eh, waa dagaal shacabka soomaaliyeed dalbadeen oo ay maaragta iyagu ay u istaageen iyagoo qarankooda ay maaragta garab istaagaya madaxweynahooda garab istaagayo xukuumadooda garab istaagayo ciidamadooda qalabka sida garab istaagayo maamul goboleedyadooda garab istaagayo kacdoon shacab waaye dagaalkan shacabkaa dalbaday asagaana maaragta badankiisa hogaamiya markaad u eegto dhinaca baraaruga markaad u eegto shacabka soomaaliyeed in muddoa ayay madaxa ciidda dhulka ku hayeen laakiin hadda waxaad moodaa in baraarugii aada u ballaartay oo ay aad u maaragta ay u shaqaynayaan aad maaragta qoryaha u soo qaadanayaan reer galmudugna haddee awalba reer galmudug dagaal lama fari jirin laakiin laakiin hadda waxaad mooddaa inay aad uga soo baraarugeen oo khawaarijta iska dhicinteeda ay aad u shaqaynaan wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlgallada ka socda galmudug markan waxaa shaqaaqooyin weli laga soo sheegayaa israa'il iyo falastiin dhankooda iyadoo oo dhowr xubnood oo israa'iiliyiina lagu dilay qeybo ka mid ah daanta galbeed shacab iyo sidoo kale kooxo kale oo hubaysan oo islaamiyiina ah. ayaa markaa sheegay inay iska difaacayaan waxay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ee israa'iiliyiintu ka wadaan qeybo ka mid ah ee dhulka daanta galbeed ee xariga falastiin waxay sheegeen in dhibaatadu weyn ay ka haysato arrimaha ku aadan dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidamada israailiyiinta oo dhulka daanta galbeed ee magaalada janiin iyo qeybo kale oo badan ka sameynaya markaa raaf iyo sidoo kale in shacabku ay xoog ku barakiciyaan iyaga oo markaa deegaameynaya dejinayana dadka markaa iyagu aan ahayn falastiiniyiinta dhinaca kalena madaxweynaha wadanka ukrain valadimir zeleniski waxa uu sheegay in madaxa i o c ee olombikada caalamiga ah uu imaan doono ninka lagu magacaabo thomas batch oo ah madaxweynaha olombikada inuu imaan doono bakhamuud sida uu qorshuu yahay halkaasoo weli ay qeybo kamida deegaano u dhow ka soconayaan dagaalo u dhexeeya ciidamada militariga wadankaasi ruushka iyo sidoo kale kuwa ukrain master zelenski wuxuu sheegay in uu ku casuumay inuu yimaado wadanka ukrain ninka lagu magacaabo thomas batch oo isagu ah madaxa hay-adda ama ururka olombikada caalamiga ah. qorshuhuna waxa uu sheegay inuu yahay in lagu qabto ay qeybna ka noqdaan ciyaaraha olombikada ee la filayo inay martigeliyaan wadamada ruushka iyo belaruus waxa uu qorsheynayaa in markaa qaarkood laga joojiyo isagoo ku eedeynayo in ay markaa kulig leeyihiin dhibaatooyin xoog leh oo ka dhana bani-aadanimada iyo shacabka yukrain barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacada kulmiyana ad nagala socotaan dhegeystayaal markaan dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed waa mahadsantahay deeqa hadaleynta falabaatanka saac hadiinu eegnana ah. dabcan dhanka ciyaarahaanu eegi doonaaye kooxda kubadda cagta arsenal weliba kooxda cagta manchester city ayaa xalay wada ciyaaray waxayna dabcan ku wada garoonka kooxda kubadda cagta mancity ku ciyaarto iyadoona kooxda kubadda cagta deganers gebi ahaanba koobka f kaabka laga ciribtiray kooxda kubadda cagta ee arsenal waa hogaamiyaasha horyaalka bermeliga iyadoona kooxda kubadda cagta mancityna ay tahayba kooxda shantiisna ugu dambeysay afar ka mid a ah ku guuleysanaya marka inta badan labadan kulan aad yaad ayaa loo hadalhayay oo waxaa isdhahay yaa guuleysan karaya kulankan inkastoo efe cab uu yahay laakiin xalay kooxda kubadda cagta arsenal koobkan waa laga ciribtiray iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal hadda marka ay doonayaan in xooga saaraan horyaalka bremeliga oo markaan shan dhibcood kaga hogaaminayaan kooxda kubadda cagta masiti kulankanna haddii aynu usoo laabano kooxda kubadda cagta arsenal waxay markaa safka koowaad kusoo bilaabeen ciyaartooygii dhowaan ay soo qaateen ninka layirahdo tarasaad oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta brighton marka isbedelo badan ayay sameeyeen iyadoona marka ninka layihahdo fabio feera uu booska koowaad lagu soo bilaabay ninka layidhaahdo kabtain odi ayaa markaa booska lahan jiray laakiin ninka la yidhaahdo eh, fabie viera ayaa markaa dabcan lagu soo bilaabay marka ciyaarta markaynu eegno nathan ake ayaa ka dhaliyay goolka guusha oo lixdan iyo afar daqiiq ciyaarta markii maraysayba marka mancity sidaa ay ku garaacday kooxda kubadda cagta arsenal mancity kooxda kubadda cagta mancity weli waxay muujinayaan inay markaasi dabcan arsenal ay qalqalgelin karaan maadaama hadda f a kaabkii laga ciribtiray marka waa ka hadaleenta ugu badan waxay tahay arsenal f a kaabka waa laga reebay markaan xoog waxay saari doona dhanka horyaalka bermeliga iyadoona oo taageerasha kooxda kubadda cagta arsenal arsenaal leeyihiin keliya waxaynu xooga saari doonaa horyaalka barmaliga oo aynu markaa shan dhibcood ka hogaaminayno marka waa ka kulankii xiisaha badnaa masiti way garaacday kooxda kubadda cagta arsenal arsenaal keliya marka waxaynu sugaynaa labada kulan ee horyaalka barmaliga kuwii ah, midkii laga badiyaynu arki doonaa waayahay dhanka kaleetan haddiinu egno saaxiibada ee isla ciyaaraha ee kooxda kubadda cagta barcelona caawa lixda maqrinimo qadar shan iyo toban daqiiqa wax la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta jerona waa kulan xiise badan weeyaan baarsha waxay hogaaminayaan hogaanka horyaalka laliigaha waxayna saddex dhibcood kaga hayaan kooxda kubadda cagta real madrid waa kulamada xiisaha badan jira weyaan sidoo kale safila waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta elg marka waxa weyaan waa kulmada xiisaha badan bundslagaha oo kalena bayer munig iyo weliba kooxda kubada cagta inter farakford ayaa wada ciyaaraya caawa sideeda habeenimo qadar soddon daqiiqa ah. dhanka seer inter milan iyo weliba kooxda kubada cagta carbonese ayaa wada ciyaaraya marka waa hadaleinta ugu badan weyaane saaxibada liigwankana monoco iyo weliba olombic leon ayaa caawa ko tobanka habeenimo ciyaaraya hadaleynta aynu intaan kasoo gabgabeynana saaxibada markan dhanka iyo weliba qormooyinka waayahay cabdirashiido waa mahadsantaha qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay macquul ma ahan in aad muddo badan ka caraysnaato qof aad si dhabaa u jeceshahay xanaaqa hadduu dhaafo in ka badan saddex maalin waxa uu tilmaamayaa inaadan jeclayn goortii qof maskaxdiisu daciif tahay xaalad kasta waxa ay ku noqotaa dhibaato goortii qof maskaxdiisu dheelitiran tahay xaalad kasta waxa ay ku noqotaa ladnaan laakiin goortii qof maskaxdiisu tahay mid adag xaalad kasta waxaay u noqotaa fursad adiga ayaa ka mas-uula farxaddaada iyo noloshaada haddii aad ka sugto cid kale inay farxad kuu keenaan waxaad had iyo jeer ahaanaysaa qof murugaysan haddaad dareento inaadan si fiican u nooleyn ogow inaadan si fiican salaada u tukan dadka ugu xooga badan ma aha kuwa xoogooda soo bandhiga dadka hortooda laakiin waa kuwa ku guulaysta dagaallo naga qarsoon oo aynan waxba ka ogeyn sabarku waa furaha guusha degdega iyo fudeedku waa furaha fashilka guusha ma aha wax iska yimaada ama wax waddo gaaban loo maro waxay rabtaa shaqo adag dadaal joogto ah iyo dulqaad badan goortii aad ku jirto wakhti adag oo cariiri ah garowso in dhibaatadan aan lagugu soo dirin inay ku baabi'iso ee lagugu soo diray inaad fikirto in aad alla u noqoto iyo in waxa aad ku jirto aad ka baxdo inay ku xoojiso inay dhaaf kuu noqoto iyo in sare aad u qaado iimaankaaga kuwa fahmay dabeecadaha iyo dadka sida ay wejiyadooda isku bedelaan maalin kasta waxa ay saaxiib fiican ka dhigtaan naftooda oo keligood ayay noolaadaan oo dantooda kuma xiraan qof kale waxa ayna adduunyadu ku qaabilaan si adag iyaga oo aan ka gaabin garab istaaga qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey wakhtiyada qaar oohintu waa farxad aan hadal lahayn dhoolacadayntu waa xanuun aamusni ah xaaladaha dusheenna ah ma jiraan erayo iyo dareenno aan ku qeexi karno mana jiraan dhibaatooyin run ah laakiin waxaa jira dhib abuurayaal dhab ah qormadan ayaana kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdimaalik waaya deeqa waa mahadsantaha qormada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay waxaa laleeyahay qareenku ama abukaatuhu wuxuu jecel yahay inay dhibaato adiga ku qabsadaan si markasta kasta uu ku xaliyo sidoo kale waxaa laleeyahay dhakhtarkuna wuxuu jecel yahay inaad xanuunsato si uu u daaweeyo xanuunkaaga sidoo kale waxaa laleeyahay makaanikiistuhu wuxuu jecel yahay in baabuurkaagu ciladoobo si isagana uu sameeyo baabuurkaaga sidoo kalena waxaa leeyahay booliisku wuxuu jecel yahay inaad dembi gasho laakiin tuuggu waa qofka keliya jecel inaad hanti badan yeelato hurdo macaana sixato si uu ku xado ayaa waa qormo iska qosol badan weeyaan mustafa caawil xasan ayaanu ka soo qaadanay saaxiibada xubinteena waaniga inta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysan oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal markan kuuriyada waqooyi haddaan eegno gabadha saameynta kuleh siyaasadda kuuriyada waqooyi lana dhalatay hogaamiyaha wadankaasi waqooyi kuuriya kim janan waxa ay markaa ka hadashay taageero milatari oo mareykanku iyo reer galbeed ku siinayaan ukrain kuwaas ay ku jiraan taangiye casriya iyo qalabka difaaca hawada iyo agabyo kale oo militari oo ay ku deeqeen dalalka reer galbeedku ayna ballan qaadeen inay siinayaan xukuumadda kiyef waxay sheegtay in arrintan ay tahay arin ay u muuqato mid lagu dhiirigelinayo xiisadda dagaal lana doonayo markaa in looga faa-ideysto danaha reer galbeedka dagaalka ukrein iyo ruushka tani waa khad cas oo dhiirigelinaysa dagaalka ayay tiri hogaamiyaha kim jan an gabadha la dhalatay ee kuuriyada waqooyi waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in laga taxadiro colaada socota iyadoo ku eedeysay in dalalka mareykanka iyo reer galbeedkuba ay weli sii dhiiragelinayaan in colaadu noqoto mid daba dheeraata waqtigeedana uu sii socdo si ay markaa dana dhaqaale iyo dana kaleba uga helaan kim iyo jong oo ah gabadha la dhatay kim janan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waxa ay intaa ku dartay in mareykanku uu ku xadgudbayo marka la eego heshiisyadii militari ee hore loo galay iyada markan dhaqdhaqaaq waliba oo uu sameynayo mareykanka iyo xulafada ku leeyahay qaarada aasiya inay tahay mid kaga sii darayso xiisada pyongyang iyo washington waxaan markan qeexayaa walaaca ugu daran ee aan ka qabno xiisada mareykanka ee dagaalka ukraine iyo ruushka ee military tani waxay u muuqataa mid aada u adag xaaladdu waxay kasii dareysaa sida ay warbaahinta u sheegtay kimyo jang oo la hadashay wakaalada wararka ee ku hadasha afka dowladda xukuumadda waqooyi kuuriya mareykanku waa hogaamiyaha dambiilayaasha waxa uu sameynayaa khatar waxa uu caqabad ku yahay hanaanka amniga ruushka waxa uu ku riixayaa in xaaladda gobolku noqoto mid kasii darta ayay keyb hadalkeeda sii raacisay waxa ay sheegtay in markan loo baahan yahay in laga taxadaro khatarta ka imaan karta daandaansiga reer galbeedka iyo mareykanka anigu waxaa ii muuqata khatar milatari waxaan eegeynaa in reer galbeedka iyo mareykankuba ay ku ciyaarayaan xasiloonida iyo nabadda dunida waxaan dareemaynaa in dagaalku yahay mid markan yahay mid siyaasadeed waxaan garab taagannahay geesiyada ruushka iyo shacabkooda ayay tiri mar waliba si isku mid ah ayaan u garab taaganahay ruushka ay tiri gabadhan oo ah agaasimaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dhexe ee talada dalka waqooyi kuuriyahaya hadalka kasoo yeeray kim waxaa uu imanayaa xili weli dalalka reer galbeedka ee mareykanka iyo wadamada kale ee yurub ay markan ku dhawaaqeen in taangiyada nuuca loo yaqaano libord iyo a six tankis iyo nuucyo kale oo casri ah loo diri doono wadanka ukraine waxaa bixin doona taangiyadan oo casri jarmalka ingiriiska iyo mareykanka iyo dalal kale oo faransiisku ay ku jiraan waxaa loogu talagalay inay isaga difaacaan dagaalka kaga imaanaya ruushka hadalka kim waxaa markaa uu imaanayaa iyadoo hogaamiyaha mareykanka joe biden iyo maamulkiisu ay sheegeen inay sii kordhin doonaan qalabka military iyo taageerada militari ay siinayaan ukraine si ay markaa isaga difaacaan waxay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ee kaga imaanaya militariga wadanka ruushka dagaalka ruushka iyo ukrain waxa uu markan ku dhow yahay muddo sanada inuu galo ma jiro wax natiijo a ah haatan gaareen dhinacyada dagaalamaya ee ruushka iyo ukrain marka laga soo tago in dagaalka ku barakaceen malaayiin ruux ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof sidoo kalena burbur xoog uu soo gaaray wadanka ukrain maadaama dhinacyada badan ay ku dagaalamayaan dagaaladun ay u muuqdaan kuwa aan weli wax natiijo ah laga gaarin sidoo kalena ay sii soconayaan booliska wadanka brazil iyana waxay sheegeen inay bilaabeen baaritaanada ku aadan inuu ku dhug lahaan karo rabshada ka dhacay wadankaasi brazil dhowaan toddobaadii lasoo dhaafay hogaamiyihii hore ee wadanka jay bolsonero waxay ku tilmaameen in baaritaanadu ay noqon doonaan kuwo markaasi saraaxa u dhaca oo madax bannaan laguna ogaan doono inuu ku lug leeyahay inuu dhiirogeliyo rabshadaha ay sameeyeen xubnaha ah xisbigiisa ku jira taageerayaashiisa sideedii bishii januari ee laga sameeyay dhismayaasha dowladda ee magaalada brasilia leonardo rodriguez de josos oo isagu sidoo kale loo yaqaano leo indio waa xubnaha ugu horeeya ee qoyska bolsonero ee lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen rabshadii ka dhacay magaalada brasilia ee caasimadda waddanka brazil waxaa ugu horeeya ee la baari doonana waa qoyska ninkan oo xubinka ah sida la sheegay waxa ay boolisku baaritaano sidoo kale ku sameeyeen qeybo badan oo kamid a ah guriga jai bolsonero uu ka degan yahay magaalada brazilia waxaana markan la raadinayaa xogta ah in ay qeyb ka ahaayeen inay ku dhug lahaayeen rabshado ka dhacay sideedii bishii januari magaalada brazilia ee wadanka waxaynu eegi doonaa inaynu qaadno tallaabooyin dheeraada ah. waxaanu soo xirnay ilaa koob iyo toban ruux oo ay ku eedeysan in ay markaa ku lug lahaayeen rabshado dhacay waxay sidoo kale ku jiraa dad lagu eedeeyay weeraro afgembiyii kuwa argagixiso mar waliba waynu wadi doonaa baaritaanka waxaa sidaa warbaahinta u sheegay wasiirka cadaaladda brazil falavio dino oo isagu bartiisa twitterka ka qoraalkaa soo dhigay dowladda waxaa ka go-an in sharcigu ka sarreeya cid waliba oo argagixiso ah sideedii bishii januari waxaa la arkayay boqolaal ruux oo ah taageerayaasha xisbiga midigta fog ee master jai bolsonero kuwaasi oo isku dayaya inay galaan dhismayaasha muhiimka ah ee ku yaala magaalada brazil iyo ay ku yaalaan dhismaha xukuumadda baarlamaanka iyo maxkamadda sare waxaa ka hortegay oo soo farageliyey militariga wadankaasi oo isku dayay markaa in ay gaaraan sidii ay wax uga qaban lahayn arrintaa waxa ay kasoo horjeedeen guusha uu ku guuleystay xukunka louis inacio lula da silva oo ah hogaamiyaha brazil barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka waa la dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war maantaoo kale muddo soddon iyo saddex sana ay ka soo wareegtay waxaa la yidhi mintilnimo dagaal adag lagu soo mar gobollada middi kaare lagu furay maalin weyn kacdoonkii muqdishoo dhan saame madaxtooye lagu yaac madaafiicda goobtiyo mar hadday gantaalihii colkii moosi waayeen meegaarka xerad iyo muska qaar ka soo galay maada talada wow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaare macallinkaaga xisbigu waa macalinkeena kacaanku waa macalinkiisa siyaadna waa macalinkeena war cabdulow ha iga dhexgeline macbuud baan ku dhaartaye wuu sii muuqday odaygii maleeshooyinkii kacay markay muran bilaabeen aho mixnadaas waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mawqif iyo axdi u yii yihiin maxay dhaxashay taasuna boqol baa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan markii hore ninkii kacay majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaanko muddaan silax u soo maray war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray war mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabkaoo maska dila anaa idhi wargooyin mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay wah mid kalena weliba eray midyaha la sheega anaa mariyay soofaha war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maray daabka uga dhigay mid kalena waxuu yidhi anigaa ka mudano ku muday meeshii lala rabay war ismaandhaafkii sii koran madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo markay joogtay meeshaas madfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid markay joogto meeshaas mii iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muqdishona warkeeda madficiyo iyo masiibooyinkii dhacay duqa mooti mooye bal maxaad macaashteen calaayadan waxaa kaloo la yidhi masagaadaada meeluu yeel ma mamoogid taadka asoo maarte mise gaadaada meeluu yeel ma moogi taadka asoo maarte war adiga iska moogo macnaha garanine toban maamul goboleed iyo madaxweyneyaal badan tacajabayey tacajabaye balyay u talin u talin tobanka madaxweyne ya dheegi jari warmaday abwaan guuro haddaan intaa uga gudubno abwaan mustafa sheekh cilmine wuxuu yidhi kursigaasaan caashaqayey wafdigaasaan caashaqaayey madaxweyne madaxweyne kolay dhahayey wadadhaha mar labaad ku celiya war soddon iyo saddex sano hadday ka soo wareegtay burburkii dowladdii kacaanka dawlad la'aanna ah inaan nolol jirinaan soo aragnay soomaalidu wax ma ka barata waayihii dhacay iyo taariikhda taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheed ninna madiiddo ninna madonto ninna madiiddo ninna madonto runta inay dacalka saartaa dadow dadow horta taariikh baa waxbaa laga bartaa sida hore loo sheegay wixii tegana soo dhaqa maayaan laakiin timaadadaa lagu saxaa aryaadhaha wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax tegay lama tiigsaade timaadada la toosiya war kalamaanay war ma haysiine shirka culummada soomaaliyeed wuxuu furmay saddex iyo labaatanka janawari oo ku beegnayd tii maalintii culimadii soomaaliyeed la laayey shirku ku tiro badanaa war maalintii culummada la laayey ilaa maalintii maxamed siyaad barre dalka ka baxay culummadu ma shiraayeen warwarla weyne u n c umbaad sheegtaane halgankii s n m ku ilowdeen wargabooso war ma hayside s n m waxay aaminsaneed midnimada soomaaliya aga wargooyin waa iska hadlaysaane s b m xaggeed ku ilowdeen arbawo waxaasoo dhan waxaa ka horaysay hooyadii jamhadaha s ma asan yidhaahdaan maxaa idin helay war buntland waa hooyadii federaalka maqli jiray hooyadii jabhadana ma ahayd oo jabhadiyo federaal meesku hooya arwax ma ogide wax la soo mar waxna laaban war jabhaduhu sallee lay ahaayeene waxay dhabaqday marka afka laysku duubtay waraada wiil dhashaaba aabbihii waa ka liitaabaa layidhi war innagaa aragnay wiilal badan oo aabbayaashood ka fiicana maxaa laysu xaqirayaa maxay ku abtirsadaan war isina weliba hilmaanteena hatakoyni s d m ay toos ariirow surung aryaadhaha wixii la soo marayba wax ka daran badanaa la arkay culimmadi go'aammadii ka soo baxayaa arkay war shirweynaha culummada waxaa ka soo baxay al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha la midka ah inay yihiin dul habawsan oo ah cadowga diinta islaamka dadka iyo dalka dowladdana mas-uulka ah inay ka qabato ummadda cadowgaas war shirweynaha culimmada waxaa kaloo ka soo baxay in culimmada soomaaliyeed cod midaysan ugu sheegayaan ummadda soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dembiilay murjiyaal khawaariij ah waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalanno war culummadu waxay kaloo dhaheen qofkii ku dhinta dagaalka lagula jiray khawaariijtu waa shahiid waxaana loo rajaynayaa inay ka mid noqdaan dadkii uu rasuulkeenu yidhi jannaa usugnaatay war waxay kaloo dhaheen culummadu ma banaano in la faafiyo afkaarta khawaariijta ma banaano inaad af iyo adin ku taageerto ma bannaano inaad xoolo siido ma bannaano inaad u daawo tagto cid kastoo falkaa samaysaana waxay ka soo horjeedaa dhaqan ka suubanee diinta islaamka war shirka culummada ra-iisul soo xidhay wuxuuna yidhi go'aammadaad soo jeediseen qaybta dowladda uga aadan waan fulinaynaa war sheekh muuse caddoo shirka culummada ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ummadda uma naxariisan waana ogtihiin intay culummo gowraceenoo xataa diin idinkuma aysan dhaafin say dadka u gowraceen in loo gowracaana waa waajib buu yidhi war sheekh muuse baxdo isaguna shirka culimmada ka hadla wuxuu yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro adiga islaantaaduna iskala mid noqotaan waa ceeb wuxuuna yidhi culimoy haddaad daacad qabtaan saddex boqoloo nimaa nahayee nin walba toban wiil ha keeno waana saddex kun oo wiil weliba maalinaan ku horay karnaa oo wiil gobollada soomaaliya shabaab waa qawaadhij hadday culimmadii qeexday caamigay qaldeenoo runtiisaw qayaxan ma aha mase waxaad qurqiirsaa jiroo qaadanaad tahay aryaadhaha culimmadi markaan dhegaysto mid kasta ciilow la yahay shacabkana waa ogtihiin waxay care iyo calool caloolxumo qabaan samigay cabdulla waayahan careesnayna wuxuu yidhi Oh ow ciilraadaya caara kacshe colka kaa beermayaa eela ciilraagaya caara kacshe colki kaa beermayaa eela war kalemaanay war mahaysiine xaradheere iyo caad iyo camaare iyo jawlo bugtaa ka socotaa la yidhi yaa warka haya war adna war mahaysid annagana war mahaysiin adna leedahaye yaa kuu warramaya war anigaa war idin haye wasiirka amniga galmudug aboobe wuxuu yidhi goobaha ciidamadu joogaan jaad lama gey karo cidna waxaan ku aragnaa iyadoo waddana tallaabaan ka qaadaynaa marka gelmudug waxay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ogaada jaadku waxa ciidanka seexiyaba inuu yahay sababta meelo badan loogu soo dheelmadana horaa loo caddeeyey hadda waxaa la wada ogaaday nin lafrayo inuusan dhagarqaba iska dhowri karin war allah u naxariistay abwaandhoodaan wuxuu yidhi indha lagu turbaayaa ilaan tuug iskama dhowrin wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi degmo walba ciddii xoraysata maamulkeeda u badanaysa waxaan ognahay degmo kasta beelo badana wada degan midda u yari hadday xorayso iyadaa qabanaysa maamulka oo hadda ceelburya ka hormar rabaa la yidhi war mar haddii xaajada halkaas gaartay annagana cid jilibna uga hormaraysa ma jirto haye rab dhuurnaho gobsan unilewa irtifaase aga aga wargooyin kolka hadday saa tahay bu'aalan ayaa ku hormari doona war sheekh cabdiqayni la weydiiyey wadaad sheekh xasaan la yidhaahdo kenya ka hadla wuxuu yidhi kaasi culimada ka mid maaho waa nin shabaab oo la yaqaano waana ninka xabaafadwada ka qaataan oo badneeyey dhiigga culimmada warwariye jamaal cismaan la yidhaahdo ayaan dhowr xamar laga celiyey wuxuu yidhi cadowga koowaad ee soomaaliya shabaab ma maahana waa dowladda dhulka shabaab ka taliyana barwaaqo iyo ammaanaa ka jira marka waxaan la yaabanahay dadkii isqari jiro oo dhan nimankiiyo sii dhimanaya hulaabta iska wada rogeen miya warwada cabdulla waxaan ka maqli jiray ma majaabeesa meel ay ka mulaxmulax leeyihiin warwar ma haysiini taliyii booliiska jarnaal xijaar xilkii waa laga xayuubiyey mar dambe yaan la sheegindhihi maamiya warka wargooyin doorasho ma qaban kara miyuu yidhi warwarka warka iga dhex golaha wasiiradii waxay magacaabeen taliyaha booliiska u magacaabeen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidkaiyo duulista hawada jarnaal sulub haye languraa haysadee gadalinka daray warwar ma haysaana shirka golaha wasiiradu maxay kaloo ansixiyeen ciidamada heeganka waddammada bariga afrika waxaana ku midaysan sagaal dal oo ku yaalla bariga afrika laakiin eritereya waa loo diido kuma jirto waad iseelagshamay ay ka baqeen duguraashankilishaagaya war somalilan ma ka tahay war somalilan waa qaran goonuu taagana waddammadan waxay kala yihiin burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda shiisalis sudan uganda iyo soomaaliya war wargabasaawa qarankii somalilanod hadda noo sheegtay war wadamada tanzaniya sood sudan eritariya iyo somalilanba kuma jiraan oo oogaboose sidaas xulufaad ku heshay miya arbow buntland maxay uga tageen war war ma haysiina waxaa maxkamad la soo saaray dhallinyaro ku eeday diraysan barangi war ilmihii barankiga nagu dhiba shuutama la horgeeya horta war horta ninkaan baranki laleeya anigu maba aqaana waa war anigu waxaan u malayn islaam wardaxaashi la yidhahdo la sheegsheegaya inay dhash oo ciyaal weerama halkaasay ka soo jeedaan war mid ka mid a ah nimanka la horkeena wuxuu yidhi shuutu waa maqli jiri laakiin waa lagu horgoynaya weligaa isma lahayn war dhallinyaradan waxaa lagu haystaa la yidhi wiil qurbajoog ahoo dhaqan cilin loo keeno in dib loo celiyo rabay ayay filan la sameeyeena la yidhi been abuura waxayna ka dhigeen soomaaliya inay khatar tahay oo la afduubtay waxayna soo sawireenee la yidhi wiilkiiyo qoryo lagu hayo baasuukayaal dhinacyada ka yaaliin filin cabsi cabsi yahayna duubeenaa la yidhi war waddankuu ka yimid swiden markii filinkii loo diray waa la yaabay miyaa la yidhi war filinka waxaa la yidhi wiilka hooyadiis lacag looga qaataa la rabay laakiin dalkii oo dhanba wuxuu ka dhigay meelaan hal qof ku noolaan karin war waxaasoo dhan waxaa ka darnaayaa la yidhi sargaalkii hubkiisa iyo dharkiisa siiyey oo gacanta lagu soo dhigay asagana maxkamada la hor keenay war madiriiskii ciidamada dowlada maxkamadda hubkii baranka ku jilay war nimankaas waxaa layidhi waxaa maxkamaddu ku xukuntay dhaqan celintoodu inay qoys laaftay oo qaranku dhaqan celiyo sargaalkii ciidanka ahayna waxaa lagu xakumay fayl ciidan war ciidanka muu feelinayaa la yidhi war weligaa dablaad ahaanaysaa weeye fayl ciidan war madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi boosaaso waxaan ka bilaabayaa dagaal daacish iyo al-shabaab lagu xoraynayo arbaw miyuu madax bannaanidii ka laabtay war waxaa la yidhi waxaan dani ku jirin iyo mudday waynax tabisaaye muraadkii kolka uu iqmaybay hawl wirwirisaaye warka gaabi iyadoo leh baa waa ku bariyaaye weligeedba soomaalidu wakhtiga way iska lumisa war waxaa la yidhi wadarteenoo wanaagga ilaahaaliniyo inaan wadaa jiraan wax ku noqon kara wax ku noqon karaa ina wadaa jiraan wax ku noqon karaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beeradaad ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo